بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuuhi mualifku raximah اllahu tacaala kitaabu اlgasbi dhicii kitaabkiisii weeye dhac ama xoog wax lagu qaato ayaa waxaa la yidhahda asb asbigaasi luqatan waxaa weeye akhdu shay dulman in shay lagu qaato dulmi jahaaranna culamada qaar ku dara yani caddaan yani waxaa kaa baxaya tugnimadii si cad loo waxa wey sida uu mualif ku tacriifiyey alstiilaau calaa xaqi اlgayri cudwaana xaq qof kale in lala wareego oo gardaro iyo dulmi lagula wareego cudwaan wuxuu uga jeedaa calaa wajhi tacadi macnaa xadgudub lagula wareego marka istiilaagaas waxaa loogu noqonayaa curfiga yani wixii curfiga u yaqaano istiilaa la wareegid hanti lala wareego ayaa markaa la wareegid noqonaya mualifku wuxuu yihi calaa xaqi hayr culamada qaarna waxay ka cabireen calaa maali اlhayr laakiin tacbiirka mualifka calaa xaqi اlhayr baa ka fiican maxaa yeelay maa uun khaas kuma ah waxa la dhacaya ee waxaa soo geli karaa qasbigii manaaficdii manaaficdu dee maal ma ah waxaa kaloo soo geli karaa aygii mucallamkaa la tababaray maal ma ah sirjiinkii digadii lagu bacriminayey beeraha jildilmeyt haragga baktiga khamriga qofka dimiga ah iyo ikhtisaasaadkoo idil waxaaso dhan baa soo gelaya waxyaabahaan xoolaha ahayn ee ikhtisaaska qofku u khaas leeyahay marka xaq ilkhayr ayay soo gelayaan ee maalkiima soo gelayaan waayahay halkan mualifku yihi cudwaananna culammada qaar way ka reebeen oo qasbigu marna wuxuu noqon karaa cudwaanan xadgudub marna wuxuu noqon karaa asagoon qofkiiba ku xadgudbin shayga ayuu xoolo uusan lahayn biayri xaq ku qaadan karaa maalan qof baa xoolo uusan lahayn buu qaatay isagoo moodaya xoolihiisii kaasi waa asb qasbiguu soo gelayaa inkasta uusan ku dambaabayn marka hardi maaha inuu qofki ku dambaabo asbiga walidalik markii lasoo ururiyo culimmada qaar waxay dhaheen asbigii haddii looga jeedo damaan iyo imi qofkii inuu ku dambaabayo damaano qaadayana waxaan ku tacriifinayna marka alistiilaau calaa maali اlhayri cudwaana yani maalkii heyrka in lala wareego xadgudubna lagula wareego maalka in la damaano qaadaa cudwaananna wuu ku dambaabi qofkii laakiin hadduusan cudwaanan u qaadin hanti uuna lahayn isagoo mooday hantidiisi dee markaa kuma dambaabayn damaanan keliya haddii looga jeedana waxaa lagu tacriifinaya inuu damaano qaadayo alistiilaau calaa maali اlhayri bihayri xaq maal qof kale inuu la wareego xaqdarrana ku qaato markaa qofkii wuu damaano qaadaya laakiin kuma dambaabayn maalan qof baa wuxuu qaatay kaba uusan lahayn ayuu kabihiisa mooday wuu qaatay waa istiilaa istiila baa meesha soo galay marka inuu damaano qaado la rabaa kabahaas haddii ay ku lumaan uu damaano qaadaya oo waxay soo gelayaan qasbigii xaqdarran uu ku qaatay dee qofkii iska lahaa muusan u fasixin marka kaas kuma dambaabaye laakiin damaankii baa imanaya iman keliya dembi hadduu yahayna oon la damaano qaadayn waxaan ku tacriifinayna alistiilaau calaa xaqi alhayri cudwaanan qof kale xaqii in lala wareego xadgudubna lagula wareego marka ikhtisaasaadkii maalan ay tababaran buu qof ka qaato xoog kaga qaata eygii baa gacantiis ku dhintay dee ma damaana qaadaya lakin ku dambaabaya uu ku dambaabaya digo uu qof iska lahaa oo uu ku bacriminayey maxaan ku dhahaye beertiisa ayuu ka qaatay xoog buu kaa qaatay wuu ku dambaabayaa laakiin hadday digadaasi ay gacantiisa ku baaba'do lagama rabo inuu damaano qaado maxaa yaele xoolo maahad maal maha waa ikhtisaas wahaakada wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala kitaabu اlgasbi huwa gasbigii alistiilaa in lala wareego weeye calaa xaqi اlhayri qof kale xaqii in lala wareego weeye cudwaanan xadgudub lagula wareego marka waxa weeye xukumkiisu xaaraan weeye bal ee dembiyada kabaa'irta ayuu ka mid yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ihi weylun lilmuطafifiin wuxuu hoog iyo waadi naareed u sugnaaday kuwa baksiya yani miisitaanka tadfiifkii baa la sheegay xoolo yaroo la dhaco weeyaan tadfiifkii maxaad u malay marka xoolo badan iyo hanti badanoo loo dhaco min baabi awla waxaa kaloo daliil ah qowlka ilah yuhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaail xoolihiinna ha cunina oo dhexdiinna ha ku cunina baail yani xaqdarra ha ku cunina iyo xadiidka nebigu yuhi sala allahu alayhi wasalam ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ittafaqun calayh dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiina sharaftiinaba intaba xaaraan ba idinka tahay buu nebigu yihi sal اllahu alيه waslm iyo xadidkii nebigu yuhi alayhi الsalaaةu wasalaam man dalma qayda shibrin min ardin طuwiqahu min sabci aradiin qofkii dulmiya oo xaqdarro ku qaataa taako dhul ah qoorta ayaa loo suraa dhulkaa uu dhacay isagoo toddoba dhul ah ilan toddoba arlo ayay arladu ka kooban tahay toddobada arlo dhulkaasi ka kooban yahay qoortaa loo suraa waxaa xadiidka kale lagu fasiray waxaa lagu kalifaa inuu xambaaro labadaba waa lagu fasiray waayahay maalinta qiyaama cuqubadaas lagu ciqaabaya aljaza min jinsi اcamal haddaba mualifka markuu ku tacriifiyey qasbiga alistila calaa xaqi اlhayri cudwaana in qof kale xaqii lala wareego oo xadgudub lagula wareego ayuu tusaalayaal bixiyo wuxuu idhi falow rakiba hadduu fuulo daabatan daabo o amase jalasa ku fadhiisto calaa firaashin gogol faqaasibun mid dhacay weeye wain lam yunqal yaaman la rarin ee arrinkaas wuxuu ku yidhi haddii uu daabo uusan lahayn uu fuulo ama gool uusan lahayn uu ku fadhiisto asagoo xaqdarro markaa u adeegsanaya qofkii lahaa uusan u fasixin waa qof khaasibahoo hantidaas ayada ah dhacay daabadaa uu iska fuulay asagoo usan ama gogasha uu ku fadhiistay asagoo waxa weeye aan loo fasixin dee xaqdarru markaa ku qaatay oo markaa istilaaga ayaa ku rumoobaya maxaa yeelay alistiilaa calaa xaqi اlhayri cudwaanan bay noqonaysaa inuu aq uusan iska lahayn uu maaragta xaqdarro kula wareegay dulmi xataa hadduusan gogashii qaadin shardi maa inuu daabadii dhaqaajiyo shardi maaha gogashii meesha inuu ka qaado hadduu ku fadhiisto guul uusan iska lahayn markaa asbi bay noqonaysaa gaadhi uusan iska lahayn buu galay oo halkan iska taagan asbi bay noqonaysaa hadduusan qofkii lahaa ku jirin wuxuu idhi walow dakhala hadduu galo daarahu yani qof kale gurigiibuu galay waascajahuuna ka saaray qofkii canhaa gurigiibuu ka saaray aw mase ascajahu qofkiibuu gurigii ka saaray oo waqaharahuuna u awood sheegtay u itaal sheegtay cala daari daartii dusheedu u itaal sheegtay walam yadkhulmuuna soo gelinse faqaasiun mid dhacay weeye gurigii wa fi aaniyati suurada labaad wejhun baa kusugan wejkaasoo waahin daciifa walow sakana haddii uu dego baytan maqsin oo wamanaca almaalika ninkii iska lahaa uu u diido minhu maqsinka duuna baaqi daari gurigii intiisii kale muusan u diidin faqaasibun mid dhacay weeye lilbeyti maqsinka faqad oo keliya walow dakhala haddii uu galo guri biqasdi listiilaa'i la wareegid ujeedkeedna uu ku galo walaysa almaaliku ninkii iska lahaana uuna ku jirin fiihaa gurigaas faqaasibun mid dhacay weeye gurigii wain kaana haddii uu ku jiro ninkii iska lahaa guriga oo walam yuscijhu uuna ka saarin faqaasibun mid gurigii dhacay weeye faqaasibun mid dhacay weeye linisfi daari guriga niskiisa ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane qofkan guriga soo galay daciifan mid itaal daran laa yucaddu aan lagu tirinaynin mustawliyan mid la wareegi karaa u awood sheegan kara calaa saaxibi daari guriga ninkii iska lahaa wuxuu ku yidhi nin baa wuxuu soo galay qof kale gurigii waayahay ninkii guriga iska lahaa buu gurigii ka saaray waxa weeya ninkaasi waa khaasib waa nin gurigii dhacay marba hadduu ninkii iska lahaa guriga ka saaray oo asagii ku soo hadhay dee waxa weeye markaa gurigii wuu dhacay sidoo kale haddii uu ninkii iska lahaa guriga ka saaray oo uu awood u sheegtay asagoon gurigii gelinba taasina waa aasi maala gurigii muuna soo gelin lakin ninkii iska lahaa buu ahanjay wuxuui guriga ka soo baxa guriga khasab kaga soo baxa haddii kale ku dilayaa qofkii baa markaa cabsada guriga iskaga baxay ninkana asagoon gurigii gelin ayuu markaa gurigaa sidaa ku dhacay bimujarad inuu ninkii iska lahaa ka soo saaray awoodna uu kaga soo saaray hadduu doon uusan gelinba gurigii gudihiise aasib baa lagu tirinaya suuradaana maay labada yani suuraba waxaa ku rumoobaya tacriifkii aan soo sheegnay ahaa alاstilaa calىa xaqi اlhayri cudwaanan in lala wareego qof kale xaqu iska leeyahay xadgudubna lagula wareego suuradan dambe ee ah inuu gurigii ka saaray isla markaana awood uu u sheegtay gurigiina uuna gelin wej daciifa ku sugan oo odhanaya ma aha asbi asbi ma noqonayo laa yakunu haasiban wejka daciifka wuxuu leeyahay qasab ma noqonaya maxaa ahlu curfigu dadka curfiga ahalka u ah kuma magacaabaan qofkaas kale khaasib haddiise uu galo qofkii guri dabeetana gurigii markuu galo maqsin ka mida gurigii ayuuba iska degay ninkii iska lahaana waxa weeye xaqdarro ayuu maqsinkaa kaga qaatay wuuna u diiday inuu maqsigii soo galo marka wuxuu noqonaya qofkii mid maqsinkaa uun dhacay guriga intiisa kale laakiin muusan dhicin waxaa ku rumoobaya marka maqsinka inu dhaay maadaama maqsinkii uu la wareegay oo asagu uu maqsinkii xidhay ninkii iska lahaana uu u diiday inuu maqsinkii galo marka maqsinkaasuu dhacay guriga intiisa kale muusan dhicin waa hadduusa guriga intiisa kale u diidin inuu isticmaalo haddii laakiin guri uu soo galo asagoo kusoo gelaya biqasdi اlistiila gurigan inuu la wareego ninkii iska lahaana guriga markaa uusan ku jirin taasina aasi buu noqonayaa guri cidluu soo galay oo ninka iska laha usan joogin hoostu ka soo xidhay mar hadduu soo galayba aasib buu noqonayaa alistilaagii ayaa marka ku roboobay haddii ninkii iska uu joogo ka warran gurigii oo ugu soo golo isagoo jooga taana waxa weeye waan kala saarayna haddii uusan haddii guriga ugu soo galay ninkii iska lahaa isla markaana uuna ka saarin gurigii wuxuu noqonayaa haasibun linisfi daar guriga niskiisiibuu dhacay bimacnaa maadaama qofkan uu guriga ugu soo galay ninkii iska lahaa uu gurigii uu e, awooddu ugu soo galay waxay noqonayaan laba qof oo guriga isku haysta marka nisfi nis bay u kala yeelanayan soo maa marka nisfi daar mid dhacay buu la mid yahay marka ayada ilaa inuu yahay may qof itaal daran oo iska daciifa oo ninkan guriga iska leh aan gurigii ka saari karin oo awood aan lahayn oo haddii la dhao guriga ka bax oo awood loo sheegto dee or lagaga saari karo guriga markaa ma noqonayo aasib maxaa yeele waa xadiiu nafsi wiiisu isagun baa iskuu sheekey naftiisa u sheekey gurigan inuu dhacaye dee gurigan awoodu ku dhaco ma leh ninkii iska lahaa markuu ku soo baxo dhawaan buu dhihi doona adeer iskaga bax ya si fudud buu guriga uga saari karaa walow dakala daarahu qof kale gurigiisa hadduu galo waascajahu uu ka saaro qofkii iska lahaa guriga canhaa gurigiibuu ka saaray oo amase ascajahu qofkii guriga iska lahaabuu gurigii ka saaray wa qaharahu awoodna wuu u sheegtay itaal cala daari guriga dushiisu itaal u sheegtay asagoo gurigii dul taagan oon soo gelin oo walam yadkhul muuna soo gelin gurigii faqaasiban mid gurigii dhacay weeye wa fi ahaaniyati tan dambe suuradan dambe wejhu wej ku sugan waahin oo daciifoo leh qofkaa guriga aan gelin laakiin qofkii iskala ka soo saaray ma aha qof aasib ah walow sakana haddii uu dego baytan maqsin gurigii ka mida wamanaca almaalika ninkii iska lahaana uu u diido minhu maqsinka duuna baaqi daari guriga intiisa kale laakiin uma diidin muuna ka hor istaageen fakhaasibun mid dhacay weeye lilbeyti maqsinka asaga ah faqad oo keliya walow dakhala hadduu soo galo gurigii biqasdi listiilaa'i inuu la wareego ujeedkeedu ku soo galo walaysa almaaliku ninkii iska lahaana uuna ku jirin fiiha gurigii fakhaasibun mid dhacay weeye guriga asaga ah wain kaana hadduu gurigii uu ku jiro ninkii iska lahaa kanna uu ugu soo galo oo walam yuscijhu laakiin uuna ka saarin fakhaasibun mid dhacay weeye linisfi daari guriga niskiisa kala barhkiisa mid dhacay weeye ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane ninkan guriga soo galay daciifan mid itaal daran laa yucaddu marka aan lagu tirinaynin mustawliyan mid la wareegi kara oo awood u sheegan kara calaa saaxibi daari ninkii guriga iska lahaa wa cala alkhaasibi ninkii wax dhacay waxaa ku waajibaya alraddu inuu celiyo wixii uu dhacay fain talifa haddii uu ku dhinto wixii uu dhacay cindahu agtiisa hadduu ku dhinto daminahu waa magdhabayaa qofka kaasibka ah axkaam buu leeyahay axkaamtiisa waxaa ka mid ah in ay waajib ku tahay hantidii uu dhacay inuu u celiyo ninkii iska lahaa qofkii uu ka soo dhacay inuu u celiyo ayaa waajib ku ah si deg degana uu celiyo markii ay u suuragasho xataa haddii kharash badan uu ka dhalanayo celintaas kharash badan haddii xataa uu ka soo raacayo celintaas waa waajib inuu celiyaa xataa waxaan uu soo dhacay hadduu yahay wax aan xoolaba ahayn oo dee xoolo aan laga dhiganin isagoo kale sida xabad qabandi ah oo kale ama ay oo kale ay macnaha la yeelan karo maxaa yeelay xadiidkiina soo dhaafay ayaa markaa caddaynaya nabig wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam cala lyadi maa akhadat xataa gacani waxay qaaday baa saaran ilaa ay ka celisuu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam waayahay haddaba wixii uu soo dhacay haddii gacantiisii uu ku dhinto ama ha ama iskii ha u dhintee wuu magdhabayaa neef buu soo dhacay neefkiibaa dhintay iskii buu udhintay ama asagaa bedelayba neefkii gaari buu soo dhacay gaarigiibaa burburay ama gaarigiibaa laga sii qaatay asaga lifta laga sii dhacay wuu magdhabayaa marba hadduu sheegan dhinto ama asagoo ha dilo ama yuusan diline wuu magdhabaya gacantiisaa gacan damaan ah bilijmac culamada arrinka way isku waafaqsan yihiin wacala alkhaasibi qofkii hantida dhacay waxaa ku waajibaya raddi inuu celiya hantidii u dhacay fain telif haddii hantidii ay ku dhimato cindahu agtiisa damiinahu waa magdhabaya walow atlafa haddii uu dilo maalan hanti fii yaddi maalikihi qofkii iska lahaa gacantiisii ku jira fii yaddi maalikii qofkii iska lahaa hantida gacantiisa ku jirta daminahu waa magdhabaya halkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa masaa'il ka baxsan khasbiga ama dhaca xoolaha la dhacayo oo fuqahada shaaficiyadu ay u sheegaan halkan ay ku sheegaan istidraadan ayagoo markaa kusii hadal dheeraysanaya ama waxaa weeye dee kusii faahfaahinaya axkaamta waxaa weeye itlaafka waa itlaaf wax la itlaafiyo oo qasbi uusan la soconin waaya marka waa masaa'il waxa weeye damaan uu dhacaya iyadoona qasbi uusan jirin laakiin mubaasharo ayaa jirta ama sabab baa jirta ama qofkii marna gacantiisu wa ku dilaya ama sabab buu ku dilaya waayo itlaafku marka mualif ku bilaabay wuxuu yidhi qof baa qof kale hanti uu lahaa ayuu ka burburiyey hantidiina qofkii iska lahaabaaba gacanta ku hayay gaadhigiisii buu duqeeyey neefkiisii buu jiidhay waatan soo ma mobilkiisii buu ka jabiyey waxaasoo dhan wuu magdhabayaa bilijma culamadu wa isku waafaqsan yihin laakiin waxaa laga soo reebay masaa'il ayaa qaacidan laga soo reebay masaailsha waxaa ka mid ah masأlaة afr maslada la yidhaahdo waa hanti qof kale uu kaa hayey ood ka soo saari weyday xooluu kaa dhacay maalan uu kaa hayay ama dayntaadiibuu kaa haystay ood si aad oga soo saarta dayntii baad weyday waa fahamta soo ma ama ammaanuu kaa hayo ammaanadii buu inkiray si aad oga soo saarto adoo hantidaadii ayaad weyday marka haad baad eegatay xilli haadoo qofkan uusan iska qaflad iskaga jiro hantidii meel ku idhnayd baad abisay sanduuqay ku idhnayd waad la soo baxday ama albaabkii baad abisay ee ku jirtay dabeetana waad kala soo baxday maqsadkay ku jirta dee taasi noqon mayso waxaa damaana qaadaysa albaabka aad jabisay ama sanduuqa aad jabisay ma damaana qaadaysa maxaa yeelay xaqaagii si kale ood ku gaari karto oo sida aan ahayn ma jirto masalada waxay ku magacaabeen fuqahadu mas'alatu dhafar la soco waxaa kaloo ka mid ah masaa-isha aanan damaano qaadaynin qofkii saa'ilka ahaa ee ku soo weeraray haddii aad iskaga difaaci kari weyday illaa inaad daabadiisii boqonkuhaysa mooyaane ama gaadhigiisii aad ka banjarisad hayarka waad fahamta soo maa iska difaacaya qofka yaani wixii uu watay kugu soo weerarayay ayaad ka jejabisay si kale oo ad iska ma jirto taana ma dabaan qaadaysa illa qofka waa qof daalimo horar oo soo weeraray sharcigan uu kuu banayay inaad iska difaacdo waxaa kale oo ka mid ah khamrigii khamriga in la inkiraa waajib ah haddii khamrigii si kale oo aad ku inkirtay ayna jirin ilaa ayna jirin ilaa inaad weelasha ku jirto aad jabisa mooyaane markaa ma damaana qaadaysid yaani bukaati iyo imaamkii caadilka hadday isdagaalaan wixii dhex mara ee hanti ay iska burburiyaan lama damaana qaadaya waa intuu dagaalka socdo laakiin dagaalka wixii ka dambeya lakin waa la damaana qaadaya wahaakada gaalo xarbiyin haddaan isdagaallo oo waxaa weeye ay hanti naga burburiyaan ama innago aan ka burburino ma damaana qaadaya adoonku wuuu sayidkiisii ka burburiye ma damaana aaday kaas marka masaaishaasa laga soo reebay daabikan mualif halkan inoogu sheegay walow atlafa haddii uu burburiyo ama uu eh, dilo maalan maal fii yaddi maaliki ninkii iskala gacantiis ku jira dabin waa maga dhabayaan waay kaasi waa itlaafkii haddana wuxuu sheegayaa sababkii wuxuu ihi walow fataxa haddii uu furo ra'sa ziqin qarbad afki madruuxin kaasoo la dhigay cala alardi dhulka la dhigay oo fakharaja uu ka soo baxo maa fii wixii ku jiray bilfatxi furitaanka sababtiisan uu kaga soo baxo aw amase mansuubin qarbad qotonsan oo taagan oo afka ka furo oo fasak uu dhaco qarbadkii bilfatxi furitaanka sababtiisu dhulka ugu dhaco oo wakharaja ka soo baxo maa fii wixii ku dhex jiray daminahu waa magdhabayaa wain saqada hadduu qarbadkii uu dhaco bicaaridin bicaaridi riixin dabayl sababteed dabayl timid sababteed uu ku dhaco lam yadman ma magdhabayo halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa qofkii inuu qof kale hantidii uu ku burburiyo bitasabuq sababnimo uu ku burburiyo wuxuu ku yidhi qof baa furay qarbad waxa weeye dhulka yaalla oo afka ka xidhan ayuu afkii ka furay waxbaana ku dhex jira ama caanaha ku jiraan ama sharaabha ku jiro ama biyaha ku jira ama suuq wuxuu doona ku dhex jiro adu wax dareeraha ku jira afkana uu ka xidhan yahay afkiibuu ka furay wixii ku jiray baa butaace oo daatay waa magdhabaya damina waa magdhabaya sababtoo ila isagaa sabab u noqday yani alitlaafu bitasabub kalitlaafi bilmubaashara sabab inaad wax ku burburiso walamid si toos burburiyo kale waaya waa damaano qaadaysaa marka ama qarbadkani muuna jiifine wuu taagnaa oo saas u qotomay dabeetna afkii markaad ka furtay furitaankaa sababtiisa ayuu dhulka ugu dhacay waad dhaqaajisay markaad ka furaysay dabeetna dhaqaajinta daqaajisay dhulka ugu dhacay wixii ku jirana wuu daatay taana waxa weeye waa damaano qaadaysaa maxaa yeel adigaa sabab u ahaa inuu ku dhaco afkiina waad ka furtay haddiise afka asagoo taagan aad ka furto dabeetna asagoo taagan aad ka tagto uusan dhicin dabeetna dabeel ay timaado dabeyshaasi ay riddo dabeetna wixii ku jira uu daato taas ma damaano qaadaysid maxaa yeele halka waxaa kulmay sabab iyo hee mubaasharo sabab iyo mubaasharo hadday kulmaanna waxaa la horraysiinaya mubaasharada qaacidada fiqiga waxay leedahay qaacidada fiqiga qorto qaacido muhiima ilaa laba mas'alo oo kale ayaa noo imaan doonta oo qaacidan ay ku dabaqmayso ida اجtamaca الsababu wاlmubaashara qudimat اlmubaashara ida اجtamaca الsababu wاlmubaashara qudima qudimat اlmubaashara sabab iyo mubaashara hadday kulmaan waxaa la horraysiinaya mubaasharada qarbadkan adu afkaad ka furta isagoo taagan a soo maa sabab baad ahayd furitaanka aad furtay waa sabab laakiin adu maadan daadin gacantaada maadan ku daadin dabayshii baa timidoo way riday qarbadkii dabeetana wuu daatay haddaba adugu sabab baad ahayd laakiin lamaadan baashirin daadintii marka sabab iyo mubaashara kulli waa la horeysay maxay mubaasharadii dabayshiibaa waxaan keentay wahaakada wkaas wuxuu ku yidhi walow fatax ra'sa siqin kharbad afkii buu furay matruuxin oo la dhigay cala ardi dhulka fakharaja marka waxaa soo baxay maa fiihi wixii ku jiray bilfatxi furitaanka sababtiisa ku soo baxay oo mase mansuubin qarbad la qotumiyo fasaqada wuu dhacay qarbadkii bilfatxi furitaanka sababtiisa ku dhacay oo kharaja waxaa soo baxay maa fiihi wixii ku jiray damina waa magdhabaya waa in saqada hadduu iska dhaco kharbadkii bicaaradi riixin dabayl timid sababteed uu ku dhaco lam ma magdhabayo walow fataxa haddii uu furo qafasan qafas buu ka furay can daa'irin shimbir wahayajahu dabeetana shimbirkiibuu kiciyey oo fataara shimbirkiibaa duulay daminahu waa magdhabayaa shimbirkaas wain iqtasara haddii uu ku gaabsado cala alfatxi inuu albaabka uu ka furo qafaskii faladharu muctamad waxaa weeye annahu shaaniida taara haddii uu duulo shimbirkii fi lxaali kolkiiba damina waa magdhabayaa wain waqafa hadduu shimbirkii yaro istaago uma dabeetana taara uu duulo falaa ma magdhabayo wuxuu ku yihi qof baa wuxuu u yimid qafas qafas waad garanaysaa soo maaha oo meesha shimbiraha lagu ilaaliyo qafaskaas albaab yar buu leeyahay shimbiraha ku jira dabeetana albaabkii buu ka furay shimbirihiina wuu kiciyey si uu kiciyo ama qaylaha ku kiciye ama xaragaha ku kiciye dabeetana shimbirtii baa duushay ama hadday shimbir ahayn shimbirihi baa duulay waa magdhabaya sababtoo ah yacni halkan tasabab buu la yimaad soo maha albaabkiina uu ka furay wuuna kiciyey shimbirka hadduu sidaa ku tago uu magdhabaya haddiise uu ku gaabsado inuu albaabkau ka fura laakiin uusan kicinin shimbirihii marka waan eegaynaa haddii markiiba shimbirkii uu duulo markii albaabka laga furaba wuu magdhabaya sababtoo ah de asagaa markaa saa u ah shimbirkani wuxuu u diyaarsanaa in albaabkan laga furo albaabkii ma ka furayn de markaa asagaa magdhabaya maxaa yeele waxay tusinaysaa markaaba inuu duulay inuu asagu kiciye qofkani tanfiir nagu sameeye shimbirkii uu kiciyey laakiin haddii shimbirkii intuu xoogaa yar istaago markii albaabka laga furay dabeetana uu duulo marka ayadaa ma magdhabeeyo maxaa marka waxaa kulmay sababkii he mubaasharadii baa kulmay waa qaacida aan sheegayna sababku waa maxay albaabkan uu ka furay mubaasharada waa maxay shimbirkan ikhtiyaarkiisa ku duulay intuu xoogaa taagnaaday marka dambe iskii u duulay marka qaacidadin waxay leedahay ijtamaca sawa almubaashara qudima almubaashara qudimat almubaashara mubaasharadii baa la horreysiinayaa oo waxa weeye markaa ma magdhabayo qowlka ka soo horjeeda abharka ee labaad wuxuu leeyahay wuu magdhabayaa muطlaqan maxaa yel haduusan albaab ka fur lahayn shibirku ma duuleen waayo qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay laa yadmanu muطlaqan gebi ahaanba ma magdhabayo maxaa yeele shimbirkan qasadna uu leeyahy ikhtiyaarna uu leeyahay de ikhtiyaarkiisu ku duulay qofka furayna waa mutasabib shimbirka hore waa mubaashir marka mubaasharada sababka laga horraysiinaya muطlaqanba maba kala qaadayn walow fataxa haddii uu furo qafasan qafas hadduu ka furo can daa'iri shimbir wahayajahu shimbirkii u kiciyo fadaara u duulo markaa daminahu waa magdhabaya wain iqtasara hadduu ku gaabsado cala alfatxi furitaankii oo keliya faladhar muctamad waxaa weeye annahu shan idaa taara haddii uu duulo shimbirkii fi lxaali kolkiiba damina waa magdhabaya wain waqaf hadduu shimbirkii yara istaago uma taara dabeetana uu duulo falaama magdhabayo walaydi lmutaratibati gacmihii ka dhashay calaa yadi lkaasibi qofkan xoolaha soo dhacay gacantiisa ka dhashay aydii damaani waa gacmo magdhow ku dhisan wain jehlayaanabu ogaanin saaxibuhaa qofkii gacantaa u saaxiibka ahaa alkasba dhacan yuusan ka warhayninbe uma dabeetana in calima hadduu og yahay inuu xoolahan u qaatay xoolo lasoo dhacay ay yihiin faka aasibin fahuwa asagoo ka mid ka dhacay weeye min aasibin mid dhacay mid kasii dhacay weeye fayastaqiru marka waxaa ku sugnaanaya calayhi qofkaan qaatay xoolahan lasoo dhacay damaanu maa talifa cindahu wixii agtiisa ku dhinta magdhowgiisa ayaa dushiisa ku sugnaanaya wakada waxaa la ah oo magdhowgii dushiisa ku sugnaanaya in jahil hadduunan ogayn in xoolahan yihiin xoolo lasoo dhacay oo wakaanat yadu laakiin gacantiisu ay tahay fil asliha asal ahaanteedaba yadda gacan magdhow kalcaariyati sida caariyadii oo kale weeye wain kaanat yadhu gacantiisu hadday tahay yadda ammaanatin gacan ammaano ka wadiicatin wadalika miaal ka wadiicatin sida ammaanadii webeeye falqaraaru markaa qaraarkii damaanku wuxuu ku sugnaanaya cala alhaasibi qofkii soo dhacay mata goortii atlafa uu dilo alakhidu min alhaasibi qofkii xoolaha ka qaada kii dhacay markii uu maqsuubkii wixii lasoo dhacay uu dilo mustaqilan bihi asagoo la madax bannaan dilkaas oo xoolaha dilay falqaraaru damaankii sugnaanshihiisu calayhi dushiisa ayuu ahaadee mulaqan gebi ahaanba waaya wuxuu ku yidhi gacmaha ka dhasha gacanta qofka khaasibka ee hantida soo dhacay waa gacmo damaan waa gacmo wax damaana qaadaya bimacnaa qofkii hantida soo dhacay ayaa qof kale hantidii kasii qaatay qof kale ayaa hantidii ka sii qaatay gacmahaasi waa gacmo waxa weeye damaan laga rabo weeye oo waxa weeye maadaama uu qofka kaasibka ka soo qaaday waxa weye asna uu damaano qaaday hataa haddii uu gacantiisa ku dhinto umaga dhabeeyaa xataa hadduusan garanaynin qofkan waxaan ka soo qaaday kaasibka inuu kani soo dhacay yani qof baa qof kale oo xoola soo dhacay xoolihii ka sii qaatay ama hibaha kaga qaato ama beeca kaga qaato ama ha ka sii dhaco hadduu doono xataa hadduusan ogeyn in xoolahan xoole lasoo dhacay ay yihiin waxa weeye uu damaano qaadaya asagu haddii xoolihii gacantiisa ay ku dhintaan maxaa yeelay u fiirso marka uusan ogeyn tacliilkeeda waxaa weeye jahligu dembiguu ridaya oo ma dembaabays laakiin damaankii kaa ridi maayo dembiguna waa shay damaankuna waa shay ma dembaabays haddaadan ogeyn xoolaha in lasoo dhacay xoolaha lagaa iibiya in lasoo dhacay haddaadan ogeyn ma dembaabays laakiin waxa wey damaankii dushaada saaran yahay laakiin qaraaru damaan yuu ku sugnaanaya hadduu mualifku inoo tafsiilinaya wuxuu idhi haddaba haddii uu og yahay ninkan xoolaha ka qaaday kan soo dhacay in xoolahan yihiin xoolo la soo dhacay markaa qaraarkii damaanka dushiisuu saaran yahay bimacnaa markaan lena qaraarka damaanka dushiisuu saaran yahay hadday gacantiisa ay xoolihii ku dhintaan macnaheeda waxaa weeye uma raacanayo qofkii he qofkii uu ka soo qaaday uma raacanayo asaga ayaa damaanka laga rabaa marba hadduu ogaaba in xoolahan yihiin xoolo lasoo dhacay marka wuxuu noqonayaa ka haasibin min haasibin mid ka dhacay qof xoolo soo dhacay qof xoolo soo dhacay qof kasii dhacay ayuunbuu la mid yahay marka xoolihii magdhowgiisa waa lagu leeyahay isagaa laga rabaa qaraaru damaani calayh waaya maxaa yale xaddu lqasbiga baa ku rumoobaya alistilaac calaa maali lhayri bihayri xaq ayaa ku rumoobaya markaa waayahay wixii haaibka laga dalbiyo ma asaga laga dalbaya yani haaibkiina waa laga dalbi kara waa la dhihi kara hantida dacda keen kan kasii qaadana waa laga dalbi kara lakin qaraaru damaan ayaa lagu leeyahay marka u dambaysa damaanku kusoo fadhiisanaya kan kasii qaaday ku fadhisanya ila gacantiisa ayay xoolihii ku dhinteen waa haddii ogyahay hadduusan ogeyn ka waran in xoolahan la soo dhacay hadduusan ogeyn gacantiisuna ay tahay waan kala qaadaynaa hadduusan ogeyn hantidan uu qofka ka soo qaaday inay hanti la soo dhacay ay tahay laba suuro ayaa markaa soo gelaysa in gacantiisu asal ahaan ay tahay gacan damaan iyo inay tahay gacantiisu gacan ammaano yad damaan inay tahay gacantiisu iyo ammaan inay gacantiisu asal ahaanba ahayd gacan damaan sida maalan kale caariyadii oo kale xoolaha wuu soo caariyeysta maala soo ma oo ninkii dhacay buu ka soo caariyeystay gaariga soo dhacay uu ka soo caariyeystay haddaba gacantiisu waa gacan damaan sooma aha marka ayadaa qaraaru damaani calayh damaanka qaraarkiisa isagoo kusuganaanaya mar hadday gacantiisa ku dhimato ilan mar kastaba uu damaano qaadi laha asaga gacantiisana xoolihi ku dhinteen marka qaraaru damaani caleyh kadalika wuu ka soo iibsaday maalan wuu ka iibsaday xoolihi gacantiisa ku dhintay qaraaru damaani caleyh maxaa gacantiisu gacan damaan bay ahayd hadday gacan ammaane kan ka qaaday khaasibka hantidan isla markaana uuna ogeyn in hantidan hanti lasoo dhacay tahay sida wadiicoo kale uu ku ammaanaystay khaasibkii baa yidhi gaariga soo dhacay ayuu ku ammaanaystay qof kale qofkana ma ogo in hantida la soo dhacay markaa horta damaanka qaraarkiisu dushiisa ma ahee waa aasibka ayaa laga rabaa laakiin ninkan de oolaha laga dhacay maqsuud minhuga kanna ka qaadan karaa ka magdhaban karaa kanna wuu ka magdhaban karaa kan aasibkan u ka magdhaban kara kan kasii qaadan ka magdhaban kara labada ka magdhaban karaa laakiin qaraarka damaanka uu dambaystiyu kusoo fadhiisanaya qofka waxa wey aasibka ah maxaa qofkan ammaano ayuu gacanta ugu hayay asaga ku ammaanaysta gacantiisu gacan damaan maaha qofkan kale muuna ogeyna marka qaraaru damaani laysa calayh hadday ataa hantida gacantiisu ku dhimato ila qofka wadiica ah ma damaano qaado waay muuna ogeyna hadduu ogaan lahaa mulaan wuu damaano qaadi lahaa mulaan ama waxaa weeye gacantiisu gacan ammaan eh, ha ahaato ama gacan damaan ha ahaato hadduu ogaan lahaa xoolaha in la soo dhacay uu damaano qaadi lahaa waaya haddiise uu dilo hantidii uu soo qaaday ninka kale ka soo qaadayba muse gacantiis ku dhiman asagaaba la baashiray dilkeedii waxaa weeye wuuna la madax banaana dilkeedii asagaa la madax banaanaa fa qaraaru damaani calayh marka muطlaqan asagaa qaraarka damaanku u saaraanaya nin baa nin kale ka soo qaaday hanti la soo dhacay hantidii wuu burburiyey muطlaqan damaankii asagaa lagu leeyahay qaraaru damaan asagu isku soo fadhiisanaya ama haasilka ha magdhabo ama yuusan magdhabin mar kasta asagaa loo raacanaya ugu dambayn hantida asagoo maa lagu leeyahay sababtuna waa maxay maxaa yeele itlaafkana de waxo dhan baabi'iyey mar hadduu asagoo gacantiisa ku itlaafiyey dee qaraarka damaanka asagoo kusoo fadhiisanaya ama ha ogaado ama yuusan ogaan gacantiisu gacan damaan ha ahaato ama yaysan gacan damaan ahaan mutlaqanba waaya maxaa yele itlaafka ka xoog badan yani gacantii xoolaha dhacday mualifku wuxuu ku uhi mustaqilan bihi hadduu la madax bannaan yahay hadduusan la madax bannaanayn ka waran oo maalan ninkii waxaa weeye haasibka ahaabaa u dhiibay dacaamkii uu soo dhacay buuhi iishi wuxuu dha dacaamkan ii rida ama neefkii buuhi ii gawrac ii gawrac buuhi neefkii haddaba mun la madax bannaanayn markaan o kale marka asagoo qaraaru damaani wuxuu raacayaa hadduusan ogeyn qaraaru damaani wuxuu noqonaya cala alhaasib waaya wuxuu i walydi mutaratibati gacmihii ka dhalanaya calaa yadi haasibi kan dhacay kan xoolaha dhacay gacantiisa ka dhashay aydi damaanin waa gacmo wax magdhabay oo magdhawa lagu leeyahay in jahila saaxibuhaa qofkii gacmahan u saaxiibka ahaa yuusaban ogaanin alhasba dhacaas xoolaha soo dhacay uma dabeetana in calima hadduu ogaaba fakaaasibin wuuu la mid yahay sida mid ka soo dhacay min aasibin mid soo dhacay mid oolo soo dhacay mid kasii dhacay buu la mid yahay fayastairu marka waaa kusugnaya aleyhi dushiisa damaanu maa talifa cindahu waxay agtiisa ku baaba'aa magdhowgiisi wakada waxaa la mida ah oo magdhowgii lagu yeelanaya uu ku sugnaanaya dushiisa in jahla hadduusan ogeyn xoolaha in lasoo dhacay wakaanat yadhu laakiin gacantiisu ahayd fii asliha asalkeedaba yadda damaanin gacan waxa weeye magdhow kalcaariyati wadalika mitaal sida caariyadii oo kale weebeeye wain kaanat yadda ammaanat hadday gacantiisu ahayd gacan ammaano ka wadiicatin sida xoolihii laisku ammaanaystay weebeeye ee ninkii haasibka uu ku ammaanaystay ninka falqaraaru qaraarkii damaanku cala alhaasibi kii soo dhacay dushiisa buusaarayah wamataa atlafa mar alla markii uu burburiyey alaakhiri qofkii ka soo qaaday hantidii min alhaasibi kii dhacay ka soo qaaday xoolihii ka soo qaaday uu burburiyo mustaqilan bihi asagoo markaa la mustaqilan bihi biltlaafi burburintii asagoo markaa la madax banaa falqaraaru damaanka qaraarkiisu calayh dushiisu ahada mulaqan gebi ahaanba wain xamalahu haddii uu ku xambaaro alkhaasibu kii soo dhacay calayhi cala alitlaafi dilkiibuu ku xambaaray bian qadama lahu wadalika miaal bian qadama lahu waaba inuu u keenay acaaman cunto maqsuuban oo lasoo dhacay diyaafatin martigelinba waa u keenay oo faakalow kana waa cunay fakadaad kaa umay la mid tahayoo waxa weeye qaraarkii damaanka qofkii cunay baa lagu leeyahay fi adhari muctamad haddaan qaban wa calaa haada kan haddaan ku soconna adharka ah low qadamahu haddii uu kaasibkii u keeno dacaamkii uu ka soo dhacay limaalikihi kii iska lahaa u keeno oo martigelyo uu keena maalan oo faakalahu iska cuno kii laga soo dhacayna beri alkhaasibu kii soo dhacay wuu beri noqonayaa waaya saasuu ku beri noqonaya wuxuu idhi haddii qofkii khaasibka ahaa ee xoolaha soo dhacay kii ka sii qaaday uu ku xambaaray itlaafkii asagaa sabab ugu ahaa inuu itlaafiyo oo taa tusaalheed waa maxay cuntuu soo dhacay qofkan kaasibka ah dabeetana cuntadii uu soo dhacay ayaa waxaa u yimid qof marti ah ayaa gurigiisa ku soo martiyey dabeetana cuntadii uu soo dhacay buuba martigeliyo ugu keenay ku martigeliyo u keenay kanna asagoon ogeyn buu cuntadii hee iska cunay taa unbay la mid tahay aan soo dhaafnayoo qaraarkii damaanka waxaa lagu yeelanaya kan cuntada cunay sababtu waa maxay meesha waxaa kulmay sabab iyo mubaasharo sabab iyo hee mubaashara kulmay sababku waa maxay waa dee cuntadii ninkan inuu keenay kaasi waa sabab mubaasharaduna waa maxay qof itlaafiyo cuna cuntadii markaa sabab iyo mubaashara haday kulmaana maxaa la horreysiin jiray mubaasharada waa tii qaacidan sheeganaya ida ijtamacat aلsababu wاlmubaashara qudimat اmubaashara yani hadday sababi mubasharo kulmaan mubaasharadi baa la horeysiinaya ta halkaa inoo dhig qowlka ka soo horjeeda adhar wuxuu leeyahay qaraarka damaanka waxa loo leeyahay haasibka maxaa yele asaga qofkan ku kediyo ku dagay waaya haddaan haddaba qowlka adharkaa ku soconee dhahaya waxaa lagu leeyahay qofkaa cuntada cunay ee lagu dagay cuntadii cunto la soo dhacay haddii uu ninkii soo dhacay cuntada uu martigeliyo ugu yimaado kii uu ka soo dhacay ninkii xoola laga soo dhacay cuntada laga soo dhacay ayaa soo martiyey kii ka soo dhacay isagoon ogeynba ayuu soo martiyey dabeetana cuntadii uu ka soo dhacay buu ku martigeliyey waa habeennimo ka soo qaad maalan maba arkaba meel mugdi ah miyigan baa laga suuraysanaya masaaisha nocan oo kale ah meelaha hoodka ah dabeetana markii uu cuntadii cunay oo habeenkii cuntadii u ka dhargay ayuunbuu subxi arkay ninkii ka soo dhacay inuu yahay ninkan warheedhe war miyaadan ahayn kii cuntada iga soo dhacay shalay ha ta cuntadeedii si adeer ii soo celiyey so adiga xalay ku casheeye ma aan cashada kugu keenay neefkii aan kaa soo dhacay hilibkiisa so aniga xalay kugu martigeliya hilibkiisaad cuntay maaha marka ayada ah qofkii aasibka ma beri noqonaya naam wuu beri noqonaya khilaaf baa ku jira laakiin qowlkii adharkaa khilaafkiisii baa ku jira oo halkana waa qaacidadii laftirkeedoo sababkii mubaasharadii baa kulmay sababku waa maay cuntadii u keenay mubaasharadu asagaa cunay ninka iska lahaa ma cuntadiisii cunay finihaaya asaga ma cuntadiisii cunay marka wax loo damaano qaadayo ma jiro waa qaacidadii ida jtamaca sawa mubaashara qudimat ilmubaashara wuxuu idhi wain xamalahu haddii uu ku xambaaro qofkii kale hadduu ku xambaaro alkhaasibi qofkii soo dhacay calayhi cala alitlaafi xoolihii dilkoodiibuu ku xambaaray bian qadama lahu waaba inuu u keenay acaaman cunto maqsuuman lasoo dhacay diyaafatan martigelin buuba uu keenay faakalow dabeetana wuu cunay fakada taaba bay la mid tahay oo qaraaru damaankii waxaa lagu leeyahay qofkii cunay fi lahari muctamad haddaan qabanno wa calaa haada kan haddaan ku soconno low qadamahu acaamkii haddii uu u keeno alkhaasibi qofkii soo dhacay limaalikii qofkii iska lahaa oo faakalahu dabeetana uu cuno kii laga soo dhacay beri alkhaasibu khaaibkii markaa saasuu ku beri noqonayaa faslun fasalka mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa maqsuudkii wixii la soo dhacay wixii lagu magdhabayey wuxuu idhi tudmanu waa lagu magdhabayaa nafsuraqiiqi addoonka naftiisa biqiimatii qiimihiisa lagu magdhabayaa talif ama ha aw amase utlifa lagu dilo taxta yadin caadiyatin gacan xadgudubtay oo gardaran hoosteed waa wuxuu ku yidhi addoon la soo dhacay oo maqsuub ah naftiisa haddii la dilo ama uu iska dhintaba waa la magdhabayaa maxaa lagu magdhabayaa qiimihiisa addoonka uu joogay ayaa lagu magdhabayaa qiimaha wuxuu doona ha gaadho hadduu haba ka bato magta qofka xorka ah sida xoolaha kale loo magdhabayo ayaa loo magdhabaya ilan addoonku waa xoole talifa markuu leeyahy mualifku waxaa weeye asagii baa u dhintay utlifa waa dilay taxta yadin caadiyatin gacan xaqdarro ku qaadatay ayaa lagu dilay markaa waa la magdhabaya waay tudman waa la magdhabayaa nafsu raqiiqa addoonka naftiisa waa la magdhabayaa biqiimatihi qiimihiisa lagu magdhabaya telifa ama ha dhinto oo mase utlifa ha lagu dilo taxta yadin caadiyatin gacan xaqdarro ku qaadatay addoonkaas hoosteeda haba lagu dilae ama macnaha ku dhinto ama ha lagu dilae wa abcaaduhu wa tudman waa la magdhabayaa abcaaduhu qaybihiisa allatii taasoo laa yataqadaru arshuhaa magdhowgeedu aanu qadarayn min alxuri qofkii xorka ah uusan ka qadarayn bimaa shay baa lagu magdhabayaa naqasa ka naaqusay min qiimatihi qiimihiisa wakadaa waxaa la mid ah almuqadaratu abcaaduhu abcaadiisii almuqadaratu ee qadarayd ee jaangoonayd waxa weeye arshigeeda uu jaangoonaa ayaa la mid a ah intelifad dhimato waayahay wuxuu ku yidhi abcaada addoonka waa qaybihiisa jidhkiisu ka kooban yahay kala duwan abcaadi baa kala qaaday waxay dhahay qaybaha jidhkiisa ee aan qadarayn yani magteedu aysan qofka xorka ah qadarayn oo sharcigu uusan u samaynin qadar mucayana sida maalan oo kale nabar loo oo kale nabar baa loo aan mawdaxo ahayn mawdaxada ilen madaxa ku dhacdo waxa weeye lafta caddayso nabarka lafta caddaynayo isagu magdhowgiisu uu qadaranya laakiin nabarrada kale yani magteedu ma qadaro ama burbur baa gacantii soo gaadhay gacantii baa laga jabiyey ama laftaa la jabiyey ama waxaa weeye weyd buu noqday addoonkii oo hilibkii baa ka dhacay ama addoon bayba ahaydahoo addoontiibaa la bikro jabiyey wahaakada waxaasoo dhan waxa weeye yani qofka xorka ah haddii lagu samayn lahaa waxa weeye magdhowgiisu wax qadaran ma aha waaya haddaba waxaas maxaa lagu damaana qaadaya haddii addoonkii dhibaatada loo geysto abcaadda noocaasi waxaa lagu magdhabayaa buu idhi qiimihiisi wixii ka nusqaamay ayaa lagu magdhabaya maalan waxaan leeyahay addoonkan asagoo bed qaba qiimihiisu waa maay maalan waa la waa boqol asaga oo nusqaantan ay ku timidna ama nabarka loo geystay ama burburkan loo geystay qiimihiisi waa la waa sagaashan haddaba qiimihiisi maxaa iska dhimay toban tobankaasaa waxaa weeye la damaano qaadaya bimaa naqasa min qiimati waaya haddii abcaaddaasi ay tahay abcaad muqadarana ayadna waa la mid oo waxaa lagu magdhabayaa abcaaddaas muqadarka ee qofka xorkaa ka qadaran wixii qiimihii ka naaqusay waa haddii ay iyadu iskeed u dhimato abcaaddi maalan addoonkii la dhacay ayaa il beelay ishu waa muqadar soomaa qofka xorka ah magteedu way qadaran tahay waa maxay halkii il waa conton halaad yacni qofka nisfa diyatii weeyaan soo ma marka iyadu ehm, waa muqadar marka iskeed yay u dhimatay ishii wuu ilbeelay ama gacantiibaa waxa wey ka eh, go'day waxaasoo dhan waxa wey bimaa naqasa min qiimati baa lagu ehm, waxa wey lagu damaano qaadaya haddii iskeed ay u talaftay waaya wuxuu ihi waabcaaduhu watudman waa la magdhabeeya abcaaduhu yani addoonka qaybihiisa alatii taasu laa yataqadaru arshuhaa magdhaweedu aanu qadarnayn min alxuri qofkii xorkaa bimaa naqasa wixii ka naaqusay ayaa lagu magdhabayaa min qiimatihi qiimati raqiiq addoonka qiimihiisii wakada waxaa la mid ah oo la magdhabaya alabcaadu abcaadi almuqadaratu ee qadarnayd in talifat haddii ay dhimato abcaadaas wa in utlifat haddiise la dilo abcaadi haddii iyadu yani talaf jinaayo wixii qiimaha ka naaqusay baa lagu magdhabaya fi lqadiimi qowlkii qadiimka imaam shaafici wa cala ljadiidi qowlkiisa jadiidka ahaa tataqadaru way qadarmaysaa abcaadaas min araqiiqi addoonka xaggiisa wاlqiimatu qiimihii fiihi bacdiga asaga ah oo qiimo ahana kadiyati sida diyada unbay la mid tahay fi lxuri xorkii fafiyadihi haddaba gacantiisa waxaa ku sugan nisfu qiimatihi qiimihiisa niskiisa wuxuu ku yidhi abcaadii qadarnayd ee muqadarka ka ahayd qofka xorka ah haddii ay ku dhimato aafo samaawi ah ayada oo addoonkiiba aan waxyeelo loo geysan ayuu iski u ilbeeray taa waan soo sheeganoo bimaa naqasa min qiimati qiimihiis waxa ka naaqusay baa lagu damaana qaadaya haddiise qof gacantii ay abcaaddaasi ay ku dhimato ishii baa laga soo riday addoonkii la dhacay ee maqsuubka ahaa gacantii baa laga gooyey taas khilaaf baa ku jira qowlka qadiimka wuxuu leeyahay bimaa naqasa min qiimatii baa lagu magdhabayaa waaya bahiimadii baa loo qiyaas qaadanaya qowlka jadiidkaasi wuxuu leeyahay qofkan addoonka ah maadaama xubintan laga gooyey ay tahay muqadar waxaan u eegaynaa yacni qofkii xorka ahaa qofka xorka ah waxa weeye sida naftiisa intay ka ahayd oo kale nisbadeeda ayaa laga qaadayaa bimacnaa maalan adoon buu ahaa adoonkii ishii baa laga soo riday telef baa loo geystay soomaalo addoonkii la dhacay il baa laga soo riday ishaasi qofka xorka ah ma qadaran tahay mise ma qadarno way qadaran tahay maxay ku qadaran tahay nisfi diya soo maha diyada niskeeda hadduu nin yahayna konton halaad hadday haweeney tahayna han iyo labaatan halaad waay addoonkana sidaas kole u eego waxaa dhada nisfa qiimatii ishii laga soo riday waa nisfa qiimatii gacan baa laga gooyey gacantu qofka xorka ah waa nisfa diya soo ma ahayn addoonkana niصfu diya wahaakada waad fahamta soo ma niskii diyada niskii qiimaha ulukii diyada ulu qiima rubuci diyada rubuc اqiima wahaakada ushru addiya cushru alqiima maala far baa laga jaray fartu maxay ahayd cushru diya sooma ahayn cushru اlqiima ayaa laga qaadaya qiimihiisa toban meelood meel wahaakada wuxuu ku yidhi waabcaaduhu addoonka qaybihiisa allatii taasoo laa yataqadaru arshuhaa yacni eh, magdhowgeeda uusan ka qadarayn min alxori qofkii xorka ahaa tudman waa lagu magdhabayaa bimaa naqasa min qiimatii wax ka naaqusay wakada waxaa la mid ah abcaadii qadarnayd ee jaangoonayd qofkii xorka ka qadarayd in telifad hadday iskeed u dhimato waa inu telifad haddiise abcaada ah la dilo oo qof kale uu ku xadgudbo waxyeelo geysto fakada taa may la mid tahay fi lqadiimi qadiimkii haddaan qabanno oo macnaha qiimihii ayaa wixii ka naaqusay lagu magdhabaya wa cala ljadiidi qowlka jadiidkaas wuxuu leeyahay tataqadaru min araqiiq addoonkii xubintaa laga jaray way yani qadarmaysaa min araqiiq addoonkii waalqiimatu fiihi qiimaha asaga addoonka markii loo eegana ka diyati filxori xorka diyadiisa unbay la mid tahay oo fiyadihi gacantiisa waxaa ku sugan nisfu qiimatihi qiimihiisa niskiisa wa saa'ir lxayawaani xayawaanka intiisa kale bilqiimati qiimihii ayaa lagu magdhabayaa xayawaanka kale aan addoonka ahayn waxaa lagu magdhabayaa qiimihiisa geelii iyo lodii iyo arigii iyo dameerihii ay xayawaan oo la dilo qiimihiisa intuu joogo ayuun baa lagu magdhabayaa waaya haddii nabar loo xayawaankiina maalan xayawaankii baa nabar loo geystay laga gooyey maalan ama gaari baa jiidhay oo lugihii buu gooyey laakiin wuu nool yahay ama wuxuu ugeystay nabar waa la qiimeynayaa neefkii isagoo nabad qaba iyo isagoo hee dhibaatadaas ay soo gaadhay ama waxyaaladaas soo gaadhay marka wixii qiimihiisi ka naanqusay ayuunbaa la magdhabaya waadfahatee soo ma bimaa naqasa min qiimatihi haddii de xubin la waxyeeleeyo bimaa naqasa min qiimatihi baa lagu magdhabaya wasaair xayawaan xayawaanka intiisa kale biqiimati qiimaha ayaa lagu magdhabaa waayruhu wixii aan xayawaan ahayn oo xoolihii kale ah miliyun wamutaqawim wuxuu qaybsamaa mili iyo mutaqawim buu uqaybsamaa walaصaxu muctamad waxaa weeye ana almiliya shayga miliga ah maa xasara waa wixii uu koobo kaylun miisid aw mase wasnun miisaamid oo wajaaza salamu fiihi salamkan uu ku bannaan yahay wadalika miaal kamaain biyihii weeye wa turaabin camuudii weeye wanuxaasin nuxaaskii webeye macdintii nuxaaska ahayd wa tibrin iyo dahabkii caydhin weeye wa miskin miskigii weeye wa kaafuurin iyo waxa weye kaafuurkii wa quطnin iyo cudbigii wa cinabin iyo cinabkii wa daqiiqin iyo daqiiqdii laa haaliyatin unsigii maya wa macjuurin iyo qooshkii fayudmanu kuwa fayudman milihi hadaba miligii waxaa lagu magdhabayaa bimilihi isagoo kale telifa ama ha dhinto ama se u tilifa ama ha la dilo waaya fain uu suuroobi waaye miligii falqiimatu qiimihii ayaa markaa lagu magdhabayaa walaصaxu muctamad waxaa weeye ana almuctabara waxaa la eegaya waxa weeye aqصى qiimihii qiimooyinkiisa ka ugu sarreeya min waqti اlgasbi laga bilaabo waktigii lasoo dhacay ilaa tacaduri اlmili ilaa intii miligin shaygan shayga la midka ahaa uu suuroobi waayey laga soo gaadho wuxuu ku yidhi mualifku xayawaanka waxaan ahayn ee xoolihii kale la kala dhacayay ah laba u qaybsamaya mili iyo mutaqawin mili iyo mutaqawin miligi waa wixii wax la mid ah la helaya isagoo kale la helaya wey wixii mili la wey waaya miligu mualifku u tacriifiyey miliga waxaa weyaan buu ku yidhi waa wixii uu koobo miisid ama miisaamid isla markaana salamkii uu ku bannaan yahay haddaba laba qayb buu leeyahay miligu waa wixii la niiso ama la miisaamo waa qayd isla markaana salamku uu ku bannaanya waa qayd labaad markuu ku yihi waa wixii la miiso ama la miisaamo waxaa kaa baxay horta marki lu yihi wixii la miisa ama la miisaamo waxaa soo galay anwaacda raashinka oo idin dahabkii baa soo galay waxa kasta oo la miisaamo wuxuu doono ama la miiso ayaa soo gelaya wuxuu doono ha ahaado sida maalan sibirhkii oo kale waa wax la miisaamo macdanta noocyadeeda kala duwan waa wax la miisaamo waxaase kaa baxay wax kasta oon la miisan ama la miisaamin sida waxyaabaha la dhudhumiyo ama la mitiriyo sida maryihii oo kale dhulalkii oo kale waad fahamtay soo maa kuwaasi miliyaad ma aha sidoo kale wixii waxaa weeye la tiriyo sida xayawaanko kale xoolaha waa la kala tirsadaa ee labana miiso isaamo labana miiso waatan sooma waxyaabahaasoo dhan weelashiibaa soo gelaya yani weelashii de maaha miliyaad weel haddii lagaa dhaco ama gaariga oo kale miliyaad ma ah waa mutaqawam yani wixii aan mili ahayn waa mutaqawam qaacidadu waxa wey miliguna waa wixii la miisa ama la miisaamo isla markaa salamku ku bannaan yahay wixii inta aan ahaynna waa mutaqawam haddaba guryuhu waa mutaqawam gawaaridu waa mutaqawam dharku waa mutaqawam alaabaha guryaha yaalla waa mutaqawam waatan soo ma laakiin zamankii hore ee fuqahada waxay mutaqawin waxyaaban ugu magacaabayeen maxaa yeelay de ashyadan gacan baa lagu samayn jiray gacanku samays bay ahaayeen yani alaabaha iyo dhararka iyo dharka iyo wix lamidka ah gacantaa lagu samayn jiray marka waxa gacanta lagu samaynaya isku mid ma noqonayo laakiin zamankeennan warshadaha sameeya warshaduhuna qaalab bay ku sameeyaan marka waa isku mid dharku dharku warshad bay kasoo wada baxaan alaabuhu warshad bay kasoo wada baxaan marka sida aqrabka zamankeena in la haleeshiyo weeye waxyaabaha noocaas warshadu ay soo saarayso waxyaabihi miliyaadka ah oo markaa mili lagu magdhabeeyo haddaad weel dhacdo weelka weel lamida baad keeni doontaa waad fahamtay soo maa qaydka labaad ku i wajaaza slm fiihi yani slm baa ku banaan yani wuxuu ka saarayaa yani waxyaabaha slmkuusan ku banaanayn ee la miisa ama la miisaamo sida unsigii iyo wixii qooshkii iyo waxyaabaha macjuunka murakabka waxyaaba kala duwan ka kooban ilan waxyaaba waxayna soo dhaartay slmku inuusan ku banaanayn walidalik ma soo gelayaan mili maxaa yeeley wax dee mundabia maah wax mundabia ma ah unsigo kale imise shay baa lasku dardaraa marka wax mundabia maah cadarrado kale intaasoo shay baa lasku daray wayaan laakiin waxaa soo gelaya miliyaadkii ciiddii iyo biyihii iyo nuxaaskii iyo dahabkii iyo miskigii iyo kaafuurkii iyo cudbigii iyo cinabkii iyo daqiiqdii waxaasona miliyaad bay soo gelayaan haddaba shayga miliga ah maxaa lagu magdhabayaa haddii shay mili ah la dhaco oo uu dhinto ama la dilo ama la baabi'iyo waxa weyaan asagoo kale loo magdhabaya hay mili haddaad qaadato hay mili umaad ku magdhabaysaa toban kiishoo beriisaad qaadatay toban kiishoo beriisa lagaa rabaa waad soo maa toban kiilo oo daqiiqaad dhacday toban kiilo oo daqiiqa lagaa rabaa waxaa weeye kiilo miski aad dhacday kiilo miskiaa lagaa rabaa kiilo dahabaa dhacday kiilo dahabaa lagaa rabaa wahaakada haddaba shaygii midligaha ee dhacday haddii waxa weeye shaygii miligaha ah ee la kala dhacay haddii miligiisi suroobi waayo oo la waayaba miligiisii baa la waayay miskii baa la dhacay miskiina waa la waayay marka qiime ayaa lagu magdhabaya qiimihiisii ayaa la bixinaya qiimaha la bixinaya waa qiimehee waa aqsal qiyam qiimihii ugu sarreeyey laga bilaabay xilligii la dhacay ilaa xilligii shayga miliga ah la waayey kaas wey wuxuu idhi wakayruhu wixii aan xayawaan ahayn miliyun wuxuu uqaybsamaa mili iyo mutaqawamun oo mutaqawimun iyo mid la kala qiimaysto walaصaxu muctamad waxa wey an almiliya shayga miliga ah maa xasara waa wixii uu kooba keelun miisid aw mase wasnu miisaamid wajaaza slmu fiihi salamkun uu ku banaan yahay wadalika mithaalka maain biyihii webayey wa turaabin iyo caradii iyo nuxaasin nuxaasti wa tibrin iyo tibrigii waa dahabkii cayrin ee weli lacag aan laga dhigin wa miskin iyo miskigii wa kaafuurin iyo geedkan kaafuurka ah wa quطnin kaafuurka waad garanaysa geedka lagu daro yani biyaha lagu maydhayo meydka na soo dhaafay kitaab اjanaaza waqutrin iyo cudbigii wacinabin iyo cinabkii wadaqiiqin iyo daqiiqdii laa haaliyatin uunsigiisa ma soo gelaya waxyaabaha miliyaadka ah macjuulin iyo wixii la qooshay ee isku jirka ah fa yudmanu haddaba waa lagu magdhabaya almiliyu shaygii miligaah bimili asagoo kale lagu magdhabayaa telifa ama ha dhinto aw utilfa ama ha la dilo fain tacadara hadduu suuroobi waayo shaygii miliga ahaa miligiisi in la helo falqiimatu qiimaha ayaa lagu magdhabaya walaصaxu muctamad waxa wey an almuctabara waxa la eegayo xagga qiimaha inuu yahay aqsaa qiimihii shaygan la soo dhacay qiimihiisii ugu sarreeyey min waqti اlkasbi laga bilaabo waqtigii la dhacay ilaa tacaduri اlmili ilaa laga gaadhayo xilligii waxa weeye shaygan miligiisii la waayey ama uu suuroobi waayo halkaa inoogu joogo wallahu taعalى aclam wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wاlxamdu lilaahi rab اlcaalamiin